alxamdulilaahi rabi اlcaalamiin wsali allahuma wslm cla nabiyina muxamedi wcla aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd waxaan ku dhex jirnay xadiidkii anas ibn malik radi allahu canhu ee ku saabsanaa kitaabkii abubakr sidiiq uu u qoray markii uu baxrayn u diray kitaabkaas uu ka hadlayay sekada xoolaha ay ku waajibayso iyo qadarka ka waajibay waxaan soo gaadhnay markaa geeli baa laga soo hadlay iyo waxa ka waajibaya kadibna wuxuuna yidhi waman lam yakun ciddii aynan ahaanin macahu la jirankiisa ilaa arbacun afar mooye oo min al ibili geela ka mida afar geela ka mida mooyee wax kaleba ruuxii agtiisa aynan ahayn oo aan lahayn wey macnaha falaysa ma ahaanin fiiha dhexdeeda sadaqatun wax zaka ah ilaa an yashaaa inuu doono mooye rabbuhaa ka iska leh rabu shay waxaa la yidhaahdaa ay maalikuhu ruuxa iskala la yidhahda macnaha jumladaa wuxuu ka wadaa geela nisaabkiisa ay sakadu kaga waajibto waa shan neef iyo wixii ka badan wey hadduu shan neef ka yaryahay oo afar iyo wixii kasii yahay sake laguma leh sake laguma leh bal ruuxaasi isaga laftiisaaba baahanba saas way macnaha waman lam yakun macahu ilaa arbacun afar mooye oo min alibili geela ka mid a ciddii ayna agtiisa ahayn afar mooye la jirankiisa ayna wax kale ahayn falaysa ma ahaanin fiiha dhexeeda sadaqatun zaka ma ahaanin ilaa an yashaaa inuu doono mooye rabbuhaa ninka iska leh waxaa laga wadaa ilaa an yashaaa rabbuhaa bimacnaa hadduu rabo inuu isagu iska sadaqaysto loo diidi maayo iyadoon saka kugu waajibin xoolahaaga sadaqa waad ka bixin karta taasi mushkilo male loo diidi maayo waa khayr waa tadawuc laakiin wax laazim ku ama jiro wa fii sadaqati alhanami adhiga sakadiisa dhexdiisa waxa ahaaday fii saa'imatihaa adhiga kiisa foofa dhexdiisa waxa ahaaday idaa kaanad hadday ahaatay arbaciina afartan ilaa cishiriina wa miatin ilaa boqol iyo labaatan laga gaadho shaatin oo riyood shaatun ba ahaatay hal neefoo adhiga shaatadu ama idaha ahaadeen ama riye ahaadeen neefka adhigaa la yidhahda marka wa fii sadaqati alghanami waa khabarkii oo muqadam ajaari majruurkaas fii saaimatihaana waa laga bedelayaa shaatinta horena waa tamyiizkii cishriina wa mia shaatunta dambena waa khabarkiiyo muahara saas macnaha u ciraabanta waxa weyaan marka wa fii sadaqati alkhanami adhiga sakadiisa dhexdeeda waxaa ahaaday fii saa'imatihaa adhiga kiisa foofa dhexdiisa ayay ahaatay shaatun baa ahaatay wey shaatada dambaa khabarkii ah goormay noqonaysaa shaatun ay ahaanaysaa idaa goortii kaanat ay ahaato adhigii adhigii hadday ahaatay arbaciina afartan hadday ahaatay ilaa cishriina wa miati shaatin ilaa boqol iyo labaatan neef laga gaadho ilaa boqol iyo labaatan neef laga gaadho waxaa dhexdeeda ah teeda foofta khaasatan waxaa dhexdeeda ah shaatun baa dhexdeeda saas man hal neef oo adhi ah meesha marka qeyd buu noogu xidhayo adhiga sakadaasi ku waajibayso waa inuu yahay adhiga foofa fii saa'imatiha macnahaasi faa'iidaynaysa oo duurkiisa soo daaqo oo xerada intuu ka baxo daaqaa ilaahay bixiyey ku nool oo cuskan waxay meesha ka saaraysaa ixtiraaskaasi meesha ka saaraya ama bedelkaasi meesha ka saaraya adigu hadduusan foofinoo xerada lagu qowdayo oo xerada lagu calfiyo wuxuu cuni lahaana loo soo godo ama loo soo guro markaasi seke laguma la wa kharashka ku baxaye dhibka ku baxayaaban lagama bixi karinba waan sahlanaynba macna kan subaxdii intuu foofo ilaahay daaquu bixiye dooguu bixiyo aan shaqo lagu lahayn iska soo daaqaya kaas way midka sekadani ku waajibaysa man saasay faa'iideynaysaa fii saa'imatiha ka xidhxidhan ama xerada ku jira ee la calfiyo kaasaa meesha ka baxaya goormay sakadu ku waajibaysaa afartan hadduu gaadho wa halkaana waxaynu ka faa'iidaysanay nisaabka adhiga ay sakadu kaga waajibtay qadarkuwa afartan wixii afartan ka yarna saka ku waajibi mayso wuu inoo keeni doonaa uu caddayn doonaa si cad afartan maxaa ka waajibaya afartan laga bilaabo ilaa boqol iyo labaatan laga gaadho hal neef baa ka waajibaya waa isku mid ninka afartan kale iyo ninka boqol kale iyo ninka boqol iyo labaatan kale iyo inta u dhaxaysaba hal neef baa ka wada laasimaya wax siyaada male lanno intaas yani inta u dhaxaysaay waa iska awqaas waay ayib wa fii sadaqati alghanami ariga sakadiisa dhexdeeday ahaatay fii saa'imatihaa ariga kiisa foofa idaa kaanat hadday ahaatee arbaciina afartan hadday ahaato ilaa cishriina wa miati shaatin ilaa boqoliyo afartan ilaa boqoliyo labaatan laga gaadho oo ai oo macnaha waxawey adhi ah ama neef shaatun baa ahaatay neef adhi fa idaa goortii zaadad ay ziyaado calaa cishriina wa miatin boqol iyo labaatan hadday ka siyaado oo hal neefa ku darmado waay oy markaa noqoto boqol iyo labaatan iyo kow wixii ka bilowda waay ilaa mi-atayni ilaa laba boqol laga gaadho fa fiihaa dhexdeeda waxaa ahaatay shaataani laba neef oo adhi marka boqol iyo labaatan iyo kow kowgaasi neef labaad buu laaziminaya rebaadiyuhu neefkaasi aad ba u necab yihi neefka boqol iyo labaatan iyo koobaad dalashadiisa ma jecla maxaa yeeley isagoo yaroo caawa dhashay baasekadii hadday soo gasho berri soo gasho neef weyn buu la kacahaya soma marka way necab yihin marka yani boqol iyo labaatan iyo kowba hadday noqoto kowgaasi iyo wixii ka bilowda neefkii labaad baa laazimaya ilaa intee buu soconayaa ilaa laba boqol laga gaaro marka boqol labaatan iyo kow nin kale iyo boqol iyo iyo laba boqol nin kale isku sakay bixinaya saasmab fa fiiha shaataani baa had fa goortii zaadad ay ka ziyaado calaa miatayni laba boqol korkooda markay ka ziyaato ilaa alaamaatin ilaa saddex boqol laga gaadho fa fiiha dhexeeda waxaa ahaatay alaau shiyaahin saddex neefoo ai waxaad ka bilowdaa laba boqol iyo kow markaa ka bilow ilaa saddex boqol laga gaadho neef aiy inta udhaxaysa waxaan dhihi lahaa saddex neefoo ai saddex neefo aiya ka waajibiy faidaa goortii zaadad ay ziyaado calaa miatin saddex boqol korkooda markay ka siyaado fa fii kulli miatin boqol kasta dhexdooda waxaa ahaatay oo ka laasimaysa shaatun neef adhi saddex boqol hadduuba dhaafo intaa wixii ka dambeeyey qaacidadii geela aan soo marnay baa lagu siinaya geela qaacidadiisu waxay ka bilaabatay boqol iyo labaatan markii lagu soo gaarsiiyey wixii ka dambeeyey baa qaacida lagu siiyey soo maaha ariguna saddex boqol markuu soo gaadho wixii ka dambeeya qaacidaa lagu siinaya miisaan baa lagu siinaya muxuu yahay wixii intaa ka dambeeya boqolkiiba hal neef ka bixi wixii boqol ka yarna waxbaha ka soo qaade sidaa markii la yidhahdo maxay noqonaysaa marka afartii boqol afar neef ayib saddex boqol iyo kontonna saddex iyo barh miya saddex baa ka waajiba sooma afar boqol iyo kontonna waa afar un shan boqol markuu gaadho neefkii shanaad baa dhimanaya wahaakada boqol boqolbuu markaa u soconaya wixii dhexda ku jiro oo jabjabkaa ah oo boqol ka yarna waxba laga soo qaadi maayo waxba ma bedelay faidaa goortii kaanad ay ahaato intaasba jamaahiiru ahlilcilmi way isla qabaan oo khilaaf badani kuma jiro faidaa goortii kaanad ay ahaatay saa'imatu rajuli ninka cadiga u foofaayey saaimadu waa midda foofta saa'imatu arajuli ninka tiisa foofta adigiisa foofaayey hadday ahaato naaqisatan mid ka dhiman mid dhiman min arbaciina shaatan afartan neef mid ka dhiman shaatan waaxidatan hal neef oo adya mid ka dhiman hadday tahay falaysa ma ahaanin fiiha dhexdeeda sadaqatun wax zakaa kuma waajibayso ilaa an yashaaa inuu doono mooye rabbuhaa ka iskale bimacnaa waxa weeye arigii kuu foofayey markaas saka laguma leh haddaadse rabto inaad wax ka sadaqaysato waad heli kartaa haddaad sadaqo la baxayso lagu diidi maayo laakiin saka laasim kugaa ma jirto meeshaa marka labada shaata ee isdaba taallaayo midna waa tamyiiza horey bay raacsan tahay midna shaatanta kalena waxa weeyaan waa khabarkii kaana wey fa idaa goortii kaanada ay ahaato saaimatu rajuli ninka arigiisa foofaayey arigiisa foofayay hadduu yahay naaqisatan mid ka yar ama ka nusqansan min arbaciina shaatan afartan neef mid ka nusqaansan meeqa ka nusqaansan shaatan ka nusqaansan shaatan waaxidatan ka nusqaansan may naaqisatanta naaqisatanta ismiga faacil bay mafcuuluta naaqisatanta shaatada dambe naaqisada horaana khabarkii kaanat ah saasman naaqisatan mid ka nusqaansan hadday tahay shaatan waaxidatan hal neefoo adya mid ka nusqaansan hadday tahay falaysa ma ahaanin fiiha dhexda sadaqatu zaka ma ahaan ilaa an yashaa inuu doono mooye rabbuhaa ka iskale inuu doono in wax ka sadaqaysta mooye markaa loo diidi maayo man aigiina halkaasaan iyadan kusoo xidhnay geeliiaig walaa yujmacu lama kulmiyo bayna mutafariqin xadiidkan marka anas bin maalikin radi allahu canhu horta intaanaa taa gaadhin ariga nisaabkiisu iyo qadarka nisaabka waxaa la yidhahdaa waa qiyaasta ay sakadu kaga waajibto wixii ka yarna ayna saka ku waajibin nisaab baa la yidhahda nisaabka arigu marka inuu afartan yahay wixii ka yarna aan saka lagu lahayn waa mujmac caleyhi waa laysla ogolyahy khilaaf kama jirto ayib intaa kadib waxa aan filaynay in lodii lagu daro laakiin xadiidkan anas iyo qoraalkii abuubakr sidiiq kuma imaanin lo-da iyo sakadeeda wuxuu leeyahy shekh islaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah iyo keyrkiiba waxaynan ugu imaanin xijaaz lo lagama isticmaali jirin carabta dhulkeeda yeman markii la soo gaadho unbay lo-du joogi jirtay laakiin dhulkan alxijaaz iyo najdida kore iyo geel iyo arin baa lagu tabcan jiray xoolahooduna saasay u badnaayeen saas daraaddeed baa waxaan u tegi doonaa nebigu markuu mucaad ibnu jabal yeman u diray waxaa loo sii dhiibay sakadii loda loda iyo qaabka looga sakayn lahaa ilana yamanta uu u socdo bay lodu ku dhaqantaa oo meeshaas ugu tegi doonaa laakiin xadiidkan wuxuu leeyahay bimacnaa kuma imaanin sakada iyo sakadii macnaa loda kuma imaan waynoo imaan doontaan insha allahu tacala ayb walaa yujmacu lama kulmiyo bayna mutafariqin mid kala tagsan lama kulmiyo mid kala jooga oo kala baxsan laysuma keeno lama kulmiyo oo xoolihii ah walaa yufaraqu lama kala geeyo oo lama kala maro bayna mujtamicin mid kulansanna lama kala madho lama kala geeyo khashyata asadaqati sadaqada iyo sekada ka baqideeda darteed adoo seke carar ah xoolo isku jirayna lama kala saaro kuwo kale maqnaana laysuma keeno adoo intaaba u samaynaya khashyata sadaqa sako kabaideeda man inay wax kugu siiyadaan ka baqaysa laa yujmacu bayna mutafariqin waa laba jumlo jumlada hore oo lama kulmiyo ku kala tagsani waxa weeye xooluhu hadday isku jiraan xooluhu hadday isku jiraan oo dad baa isku leh ama mehe laba nin baa isku leh ama ka badan baa isku leh way isku jiraan isku jiraan maxaa laga wadaa bimacnaa waxa weyaan waa isku xero way isla foofaan isku foofo isku meel bay u foofaan raaciga raacaayo waa isku mid wadaantoodi iyo darkoodu waa isku mid wax walbaa ka dhexeeya neefka qoodha ah ee loogu talagalay inuu abaahiyana waa mid saas man kulli ka dhexaysa waa isku daaq waa isku xero waa isku muxuu ahaay cabitaan waa isku dar muxuu ahaay waa isku qood kulli wuu ka dhexeeya marka xoolo badanoo noocaasoo kaleeto ama laba ruux ka dhexeeya ama ka badan ka dhexeeyo laysku darsaday wey haddii xoolaha laysku darsado way isku sakoobayaan marka ka kaana waxay noqonaysaa oo kaleeto xoolo hal ruux wada leeyahoo kalea loola dhaqmaya maadaama ay isku jiraan markii sidaasoo kale saka ay timaado xoolihii isku jiray xoolo hal ruux leeyahoo kale laga soo qaadi sakadana sidaasaa looga bixinaya markaasoo kale marka waxaan la ogoleyn xoolihii in la kala maro xilligii sakadu soo gaadhay ayadoo laga cararayo sako ama in kii kala maqnaa iyo xoolo aan isku jirin markaa laysu keeno laysku soo daro ayadoo markaas sakada laga cararayo say ku imaan kartaa alimaamu maalik caleyh raxmatullah fi lmuwaa buu ku fasiray oo wuxuu yidhi macnaheedu waxa weeye miisaal buu ka bixiyey saddex nin baa xoolo isku darsaday waxay isku darsadeen afartan afartan neef afartan afartan neef bay isku darsadeen afartanka neef mid walba afartan buu leeya waana saddex nin meeqay isku noqonaysa ya boqol iyo labaatan bay noqotay soo ma markuu nin walba afartankiisa gooni ula joogo meeqa neef baa ka waajibaya saddex baa ka waajibaya markii laysku darana a hal neef baa ka waajibaya somaartan leanna afartan kasta nin walba goonidiisa markuu ula joogo nin walba saka gooniyaa lagu yeelana afartan baa lagu yeelanaya soma afartankiis hal neef baa lagu yeelanaya kan neef baa lagu yeeshay kana neef baa lagu yeeshay kana neef baa lagu yeeshay saddex baa lagu yeeshay markay isku dareen boqol iyo labaatan bay noqotay boqol iyo labaatan neefna hal neef baa ku waajib waxaa dhihi lahaa laba neef baa ku waajibay saasa sax may hal hal neef baa ku waajiba sax hal neef baa ku waajibay marka adhigoodu wuu u kala daaqayey oo xeraduu su ugu kala jiray oo nin walba qawsaar gooniya u raacah oo wadaantiisa iyo darkiisu goonibu u ah oo qoodhu goonibay u ahay markii bishiisa ka soo dhowaatay oo ninkii dowladda ka socday xoolaha sakada qaadhay uu soo dhowaaday bay ayal har xera ka dhigeen oo isu geeyeen nimaanna maxay u samaynayaan khashyata asadaqa waxaa la doonayaa meesha in laga saaro laba neef hal neef ay isla bixiyaan halkaa neefna ay qaybsadaano muxuu ahaay ulul markaa u bixiyaan qiimihiisa soma waa taxaayul waay xeeladays waay marka macnaheeda saasoo ku fasiray laa yujmacu bayna mutafariq haddii laba laga dhigana way suroobi kartaa bedelka hadda saddex uu ka dhigay maalik labana waa laga dhigi karaa oo maala nin afartan leh iyo nin afartan leh oo xoolahoodu ay kala joogaan markay kala joogaan laba neef baa ku waajibaya markay isku daraanna hal neef baa ka waajabaya ma ayaduna waa la mid laa yujmacu bayna mutafariqin macnaheedu sidaas weeye ama laa yufaraqu bayna mujtamicin mid markii hore sii wada joogay oo isku jiray oo isku xero ahaa baa markii sakadii soo dhawaatay baa la kala dirahaya nin walba hee qaybtiisuu la tegayaa tafriiqa waxaa laga wadaa markaa bay leeyahay maalan laba nin baa nin walba wuxuu leeyahay boqol neefoo ari ah boqol neefoo ari ah buu mid walba leeyahay ah, may wuxuu leeyahay mid walba boqol neef boqol iyo kow boqol iyo hal buu leeyahay way isugu jireen marka markay isku jireen maqay noqonayaan laba boqol iyo boqol iyo laba laba boqol iyo laba laba boqol iyo laba markay yihiinoo isku jiraan meeqa nif baa ka waajibaysa saddex baa ka waajibaysa markay sakadii soo dhawaatay bay kala saareen kana wuxuu noqday boqol iyo kow kana wuxuu noqday boqol iyo kow meeqa ka laasimaysa mid walba hal iyo hal baa ku waajibaysa maxay meesha ka saareen hal neef bay meesha ka saareen soma waa nafsu shay yacni marna isu keenidda sakadii dhimaysa oo masaakiintii dhib u geysanaysa marna kala saariddaa dhib u geysanaysa oo sakadii dhimaysa labadaa midna lama ogola iyadoo laga cararahayo sekada laga cararayo labadaa midna lama ogola iyadoo sekada laga cararayo saas man ayib waxay shaaficiyadu ku miaaliyaan waa ra'yi ay qabaane walaa yufaraqu bayna mujtamicin labaatan neef baad leedahay anna labaatan baan leeyahay waan isku darsanay afartan bay isku noqotay waa isku xiro xero sakasow laynaguma yeelan markay sakadii soo dhawaatay baad labaatankaagii dareersatay ana labaatankaygii baan dareersaday ya sakadii oo dhan ba meeshan ka saarray sooma saas man waa ra'yiga shaaficiyada waay laakiin ra'yiga imaamu maalik iyo keyrkii ay qabaan waxay leeyihiin xoolaha haddii laysku daro mid walbana goonidiisa markuu u taagan yahay aan saka lagu lahayn laakiin markay isku darmadaan ay nisaabkii sakada gaadhayaan saka kuma waajibaysaley limaada leanna waxay leeyihiin nin walba markii goonidiisa loo fiiriyo hani ma ahe waa faqiir ninka labaatanka neefee adhiga ale goonidiisa markaad u fiiriso sakada hani baa lagu lahaayo laga qaadi rabee ninkan waaba faqiir kan labaatan kalena waa faqiir labadoodii markay isku darsadeen waxaa ka laasimaysa in layidhahdo saka idinku waajibto isku darka dartii bay saka idinku waajibtay waxaa ka laasimaysay leeyihiin dad fuqaraa oon aqniyo ahayn in saka lagu waajibiyo wabitaali masalada sax ma ah bay leeyihi masalada sax way waa imaam maalik iyo qolyala yaa qaba laakiin shaaficiyadu ra'yiga kale qabaan macna waa masale khilaafiya ayib walaa yujmacu lama kulmiyo bayna mutafariqin mid kala tagsan oo kala madrhan oo goonidiisa u kala jooga laysuma geeyo walaa yufaraqu lama kala geeyo bayna mujtamicin mid kulansanna lama kala geeyo khashyata asadaqati sadaqa ka baqitaankeeda darteed wamaa kaana wixii ahaaday min khaliiayni laba wax isku darsaday wixii ahaaday min khaliiayni laba wax isku darsaday xaggooda wixii ka ahaaday fa inahumaa labadoodu yataraajacaani way isku noqonayaan baynahumaa dhexdooday isugu noqonayaan bisawiyati si siman maxaa laga wadaa halkaa xoolihii markay isku jiraan waa layskaga iskaga sakay soomaynadhe sakadii ka baxday dadkii xoolaha isku lahaabaa wadaagaya sayna ku wadaagayaan si siman nin walba xoolihiisu intay dhannaayeen ayaa sakadana kaga soo hagaagaysa nin afartan leh iyo nin siddeetan leh ayaa xoolo isugu jiraan meeqa neef baa ka waajibay hal neef baa ka waajibay halkii neef markii la bixiyey say u qaysanayaan neefkan baxay oo nin walba maxaa kusoo hagaagaya saddex qaybood baa loo qaybinaya neefkii waa la qiimayn saddex qayboodoo isleeg baa laga dhigi midna waxaa la saarayaa laba qaybood midna qaybta kaluu bixinaya soo saas ma cadaaladdu leanna waxa weye kana ulus buu leeyahy kana ulusayn buu leeyahy wahaakada waxaa la mid a ah hadduu midna afartan leeyahay midna afartan leey say u qaybsanayaan neefkii baxay nis iyo nis bay u qaybsanayaan fainahum yataraajacaani baynahumaa bisawiya saasaa laga wadaa si siman waxaa laga wadaa nin walba xoolihii meesha ugu jiray asaaskooda unbuu noqonayaa sekada wax kaga soo hagaagaya saasmab ee lagama wado nisnis bay mar walba u kala qaadana lagama wado walaa yukhraju lama bixiyo fi sadaqati sadaqada dhexdeeda lama bixiyo sadaqada dhexdeeda walaa yukhraju lama bixiyo fi sadaqati sakada dhexdeeda lama bixiyo harimatun neef duqoobay neef da-ah oo duqoobay sakada lama bixiyo walaa daatu cawaarin ama cuwaarin labadaba dhaha walaa daatu cawaarin mid ilana lama bixiyo ilaaan mid u saaxiiba bimacnaa waxa waa neef ila ila-aanta waxaa haalib u ah bay dhahaan neefku markuu ila yahay ama isha cawaran yahay caatanimaa u dheer inta badan laanna neefku markuu labada indhoodba leeyahay labada indhoodba waa ku daaqsanaya xaggii xaggaba waa arkahaya daaq ka jira laakiin midda halka ileh dhinac dhan baa maqan sooma marka waxay leeyihin sida waxaa qaalib ah ceebtaasi inay keento neefka caatanimadiisa taasaa u badan bay leeyihin marka waa ceeb ceebtaasina waxay keenaysaa neefka haddii suuqa la geeyo qiimihiisu inuu nusqaamo sooma marka sakada laguma bixiyo ayib walaa taysun orgi qoodhana laguma bixiyo taysku waa orgiga muxuu ahaayey eh, eh, riyaha abaahiya ama mxuu ahay saarta ayb tayskaana lama bixiyo taysku waa neefka qoodha hadduu idaha yahayna sumal baa la yidhahda isagana lama bixiyo geela hadduu yahayna waa ratiga qoodhe muxuu ahaye geela abaahiya wey marka neefka tayska ah ee loogu talagalay inuu rimiyo xoolaha asagana lama bixiyo oo lama qaadasa ilaa an yashaa inuu doono mooyaane almusadiqu midka sadaqada bixinayo almusadiqu haddii saadka lashado waxaa laga wadaa almutasadiqu waa ruuxii xoolaha lahaye sadaqada bixinayo wey sidaana waa la xarakeeyaa oo marka waxa weeyaan waxaa dhici karta neefka duqdi ihi inuu hilib ahaan ka fiican yahayba kuwii kale oo masaakiinta u roy tan insha alla waxaa dhici kartaba inayba ka fiican tahay kuwii kale tayska waxaa dhici kara maadaama uu qoodhi yahay inuu ka qiimo badanyah oo ka fiican yahay kuwa kale haddii ay la qumanaato ka sadaqada bixinaya sidaana maslaxa loo arko dhib man ila an yashaaa almusadiqu alakar annahu bitashdiid buu leey sida loo badan yahay waa in saadka la shado waxayna markaa noqonaysaa asalkeedu mutasadiq bay ka timid tadiiyo saadkii baa laysku idqaamo saasay ku timid almusadiqu saadka haddii la shado marka waa kii sadaqada bixinaya oo xoolahala macnaha abuu cubaydaana sidaa dooranaya waxay markaa u noqonaysaa buu leeyahay haddii sidaa la yidhaahdo saadka lashadoo laga wado kii xoolaha lahaa lahaayee sadaqada bixinaya mashii'adiisa lagu xidho waxay marka u noqonaysaa buu yidhi ta ugu dambaysa ee tayska ah, ah istinahaasi wuxuu u noqonayaa tayska keliya buu leeyahay ee uma noqonayo duqda iyo midka ishala iyo iyada uma noqonayso marnaba mashii'ada musadiqa kuma xidhno iyaga marnaba sadqa looma bixiyo laakiin tayska haad maadaama uu ka qiimo badan yahay xoolihii kale kii sadaqada la baxayay haddii uu waan bixinayaa yidhaahdo isagu raalli ku noqdo hadda ziyaadada ku jirta ay waxa weyaan waa sadaqay u tahay sooma mashiicadiisa hadday isagu doono oo raalli ku noqdo waa la qaadi wey macnaha sidaasuu leeyahay culimadu iley macnaha waxa uu leeyahay macnaha ruuxa xoolaha bixinaya inuu neefkii ku waajibay neef ka fadli badanoo ka fiican inuu bixiyo waa heli kara waa wax raaciye macnaha ayib waxaa kaloo dhici kartaa laleeyahay saddexdaba inuu u noqonayo midda duqda iyo midka ishala iyo midka qoodha intaba inuu u wada noqonayo ayb waxaana markaa laga fahmaya haddii uu u arko asnaaftaa bixinteeda markaana ay dadka masaakiinta u fadli badan tahay inay baxayso culimada qaarkoodna waxay dabdiyeen oo ay mxua dabdigiisa ka dhigeen musadiq oo saadka aan la shadinayn laakiin daalku mar walba waa shadanya sidaa markay noqotona waxay noqonaysaa assaaci almusadiqu almusadiqu oo saadka aan la shaadin hadday noqoto wuxuu noqonayaa ninkii sekada qaadayey ee dowladdu soo dirsatay musadiq baa la ydhahda waa sadaqa qaadaha wey macnaha markii ay noqotona oo sidaa loo xarakeeyana waxay noqonaysaa in laga wado waa siday u badan yihiin culimmadu shaafici iyo keyrkii ay qabaane waxay noqonaysaa ninka lasoo soo diraye sekada hadday la qumanaato oo uu maslaxo u arko mid da-ho duqa inuu qaado ama mid ila inuu qaado ama qoodhii inuu qaado haddii isagu uu arko sidaa inay masaakiinta u maslaxa badan tahay oo isaga saa ay la qumanaato wuu qaadi karaa way markaa tahay macnaheed ilaa an yashaaa almusadiqu oo markaas la noqoto assaaci alladii yajmacu yani asadaqa midka sadaqada qaadaya labada macnaba marka waa lagu fasiraa macnaha ayb wa fi riqati buuri sheekh wa fi riqati fidada dhexdeeda waxaa ahaaday riqada waxaa la yidhahda waa fidada waa labadii macdanood ee waagaas lacag loo isticmaali jiray midna waa fidada midna waa dahabka dahabku marka waa inoo soo socdaa laakiin halkan wuxuu kaga hadlayaa fidada oo lacag ahayd maxaa laga bixinaya labada lacagood ee waagaa laga isticmaali jiray jaziirat alcarab labadaa lacagood midna waxay ka soo jeedaa oo samayn jiray dowladdii furs farisiya oo waxay samayn jirteen lacagta daraahimta ah ee fidada ah lacagta nooceeda kalena waxaa samayn jirtay dowladdii ruum oo iyadana waa lacagta diinaarka la dhihi jiray oo asalkeedu dahabka ah labadaa lacagood oo labadaa dowladood sameeyaan baa laga isticmaali jiray lcarab ayagu lacag gooniyo ay samaysteen ma jirin ninkii lani jiray cabdilmelig muxuu ahaayey ibnu murwan cabdimalik bn urwan fii nihaayat alqarni alawal qarnigii ugu horreeyey dhammaadkiisa cabdimalik bn urwan baa u horeeyey lacag ay muslimiintu leeyihiin nin daabaca saas man lacag ay muslimiintu leeyihiin nin daabaca isagaa u horreeyey intii kale oo dhan waxaa la isticmaalaya lacaga dowladahaas ka soo jeeda oo labadaa lacagood ah labadaa lacagood un baana lagaga sakaynay waana midda axkaamta shareecada ay ku soo aroortay abwaabta ribada iyo muxuu ahaayey qiimeynta ashyaada iyo kulli daalik wuxuu yidhi sheekhu marka wa fi riqati fidadii dhexdeeda waxaa ahaaday fii miatay dirhamin labadii boqol ee dirham dhexdooda waxaa ahaaday rubcushri rubcushri baa dhexdeeda ah, oo ka waajibay rubcuushri cushur shay toban meelood loo qaybiyey qeybtii oo haddana afar meelood loo qaybiyey cushurku waa shaygoo toban u qaybisay meeshii wey rubucuna waa meeshaas ood afar usii qaybisay meeshii waay soo laba boqol inama dhih laba boqol toban u qaybi waa labaatan sooma labaatankii haddana afar usii qaybi ya waa shan rubculcushri haddaad maqasho waa tax haddaad intaad ka baxdo afartan u qaybisana meesha imaanaysa bal afartan u qaybi laba boqol ya iyo tobana waa un han saas rubuc alcushri waa un afartankaas haddaad jidkaa dheer marto intaad toban u qaybiso wixii soo bax haddana afar haddana aad afar usii qaybisan waa meesha saas man marka rubuc alcushri baa ka waajibaya nisaabkana wuu inoo sheegay qadarka ka waajibu inoo sheegay nisaabku waxa weeyaan buu ina yidhi waa laba boqoloo dirham ayb fain lam takun haddaynan ahaanin ilaa tisciina wa miatan boqol iyo sagaashan mooye wax kale haddaynan ahayn oo boqol iyo sagaashan ayna ka siyaasanayn falaysa ma ahaanin fiiha dhexdeeda sadaqatun saka ma ahaanin ilaa an yashaa inuu doono mooyaane rabbuhaa ninkii iskale inuu doono mooyaane hadday laba boqol ka yarto oo boqol iyo sagaashan iyo tahay saka laguma laha haddiise ruuxii lahaa uu isagu ka sadaqaynayahay oo sadaqo ka bixinayahay waa isagay jirtaa taas nisaabka marka daraahimta waa laba boqoloo dirham laba boqoloo dirhamna waxa ka baxayaay waa rubculcushriyo waa shan dirham mar walbo siyaadana sidaa ubaad margeysa luqadan hadda casrigeen isticmaalo waxaa la dhihi karaa waa labo dhibic shan ama two point five meeshiinba imaanaysa basantiga ama nisbadu waa labo dhibic shan boqolkiiba saas daraaddeed boqolkii waxay imaanaysaa labiyo badh soo ma labadii boqolna waxay imaanaysaa shan saddexdii boqolna waxay imaanaysaa toddobiyo badh soo ma wahaakadaa ilaa ay ka gaadho kunkii shan iyo labaatan haakada saasay u soconaysaa marka basantigaasaad ku soo wadaysa taasi marka waa fidada fidadu marka hadday lacag tahay oo suuq ahaan loo isticmaalo iyo hadday tahay macdantii oo qaydhin oo weli la hagaajinin hadday tahayba waa isku midoo sakadu isku sibay uga waajibaysa nisaabkuna waa kaa laynoo sheega wixii ka yar seke kama waajibo qadar ka baxayana waa kaa <clears throat> hadda marka <clears throat> maqaayiistan casriga ah giraam baa hadda la isticmaalaa meeshii waaga la isticmaali jiray maqaayiista kale la isticmaali jiray giraam iyo kiila hadda la isticmaalaa gram iyo kiila la isticmaala haddii la yidhahdo ha loo bedelo halkii dirham wuxuu u dhigmaa labo dhibic sagaal boqol iyo toddobaatan iyo shan gram yacni saddex gram oo wax yar dhiman labo dhibic sagaal boqol iyo toddobaatan iyo shan gram buu u dhigmaa halkii dirham labadii boqolee dirham meeqay noqonaysaa marka intaa unbaa waxaad ku dhufanaysaa laba boqoloo dirham labadii boqolee dirham ee nisaabkii sakadu ku waajibaysay markaa wuxuu noqonayaa markii lagu dhufto shan boqol iyo sagaashan iyo shan giraam fidada aada haysato hadday shan boqol iyo sagaashan iyo shan giraam ay gaadho bimacnaa zakadii way ku waajibtay hadday intaa ka yar tahayna sakadii kuma waajibinoo nisaabkii ma gaadhin maxaa yeele maqaayiisteennan casriga ah haddaan hadda loo wareejinin dadku mama fahmi karaan saas man marka giraam ahaan baa marka hore loogu wareejin giraamkiibaa waxaa lagu dhufanayaa qiyaastii ka soo baxday baa waxaa lagu dhufanaya laba boqoloo dirham saasay marka imaanaysa saas man marka hadduu yahay mid lagu labisto hadduu lacag ahaan yahay kulli halkaasaa la marinaya qiyaasta ka baxaysana waa qiyaasta ayib taasi marka waa fidadii dahabkuna waa inoo imaan doona insha allahu tacala daruusta inoo soo socoto ku imaan doonaa hadda marka lacagahan mucaasirkii hadda aan isticmaalno noocay dooni ha noqdeen doolar ha noqdeen dinaar ha noqdeen dirham ha noqdeen shilin ha noqdeen riyaal ha noqdeen lacagaha la isticmaalo yan ha noqdeen waxay dooni ha noqdeen lacagahan la isticmaalaay waagaa ma jiri jirin lacagtaa dahabkiiy fidadu markii hore way jirtay way isbadeshay lacag la yidhahdo fuluus baa soo gashay fuluus fulustiibaa isbadeshay waxaa la yidhahda alawraaqu naqdiya oo hadda la isticmaalaa badashay alawraaqu naqdiya waa waraaqo aan qiimo lahayn qiimahoodu keliya wuxuu ku taagan yahay dowladda samaysay ayaa qiimo u yeelaysa wax kaloo qiimo leeyihin ma jirto saas daraaddeed hadday dowladdu qiimaha ka saarto waraaq banaanka taallay noqonaysa soo saas ma wax kaloo qiimo leeyihin ma jirto laakiin waagii macaadinta la isticmaali jiray dahabka iyo fidada ay lacagtu ahayd lacag ahaanna suuqa way u socon jirtay hadday lacag ahaan ka baxdana macdan ahaan bay qiimo ulahayd soma laakiin awraaqdan hadda la sameeyo dowladuhu sameeyeen dowladaha unbaa qiimo u yeela wax qiimadeeda ma jirto asal ahaanteeda wax qiimo male laf ahaanteeda macnaha ayib ayaga marka qaabkee looga sakaynaya waxaan u doonaa insha allahu tacala markaan ka hadlayno muxuu ahaaye dahabka baan halkaas kaga hadli doonaa insha allahu tacala see looga sakaynaya nisaabka sakadu kaga waajibaysa waa intee qaabkeese looga saka bixinaya laakiin hal qodob baan idin xusuusinayaayo qodobkaasi wuxuu yahay baraarujin mudan dirhamkan ku qoran axaadiista iyo kutubta fiqhiga iyo shilinka aan isticmaalnayo isku mid ma aha wadaadaana meeshaa ku khaldamay oo u qaatay laba boqol oo dirham hadday ku taallo kutubta laba boqoloo shilinna waa la mido waa laga sakaynaya markaasay khadaca ah waxay irtikaabeen inay masaakiinta ku waajibiyaan saka aan alla ku waajibin taas man laba boqoloo shilin oo soomaaliya ninka maanta haystahay haddaynu nidhaahdo laba boqoloo dirham weeye ka sakee nimayo soo khalad ma laba boqoloo shilin oo soomaaliya iska badaaye laba boqoloo shilin oo kenya ninka maanta haysta ma miskiin baa ma faqiir baa ma taajir baa ma hani baa dirham baa laga hadlaya kutubta fiqiguna waxay ka hadlayaan waa dirham waa macdantaas qaaliga ah lacagahana waagii hor ahaan jirta laakiin lacagahan hadda la isticmaalayay dirham ma aha laba boqol oo shilinna saka kama waajibto bal laba boqol oo dollar baan saka ka waajibin soo ma jeed bal laba boqol oo muxuu ahaaye eh, gini yayna ka waajibin bal laba boqol oo dirham oo lacagta ugu qaalisanoo macnaha kuweytigaa bayna ka waajibin kulli ma gaadhin sakadii halkee lagu salayn doonaa waa qodobka inoo soo socdo insha alla tacala ka hadli doono laakiin baraarujin waxaa ah shilinka iyo riyaalka iyo dirhamka iyo lacagahan la isticmaalo iyo diinaarka kutubta fiqiga ku hadlaysa isku mid ma aha laysagamana qiyaas qaadan karay wax isle maaha saas maa ayib wuxuuna yidhi sheekhu waman balaqat ruuxay gaadho cindahu agtiisa ay gaadho min al ibili geela xaggiisa xaalay ka ahaatay sadaqatu ljadacati ay gaadho neefkii jadacada ahaa sadaqadiisu ruuxay geeliisa ay gaadho oo walaysad aynan ahaanin walxaal laysad ayna ahaanin cindahu agtiisana jadacatun aynan ahayn wa cindahu agtiisa waxaa ahaa si ahaatay xiqatun ba ahaa fa fainahaa xiqadii tuqbal waa laga aqbali minhu xaggiisa wayajcalu wuxuuna yeelayaa macahaa la jirankeeda shaatayni laba neefoo adhi ah in istaysarataa hadday u fududaadaan lahu isaga hadday u fududaadaan aw amase cishiriina buu yeelayaa labaatan dirhaman oo dirham buu la jirankeeda yeelaya masaladaasi waxa weye geelii baa dib laynoogu celiya ruuxii qaalinta afar jirka ah sanadkii shanaadna ku jirtay jadacada ah geeliisa ay ku waajibtay inuu ka bixiyo ayaa geeliisii markii la fiiriyey waxaba laga waayeyba qaalintii nooca ahayd waxaase laga helay qaalintii ka da-yaraydoo ka hoosaysay oo saddex sano dhammaysatay sanadkii afraadna ku jiro oo xiqa ah baa laga helay maxaa la samaynaya markaas ma waxaan dhahaynaa annaga ama cir aad ama dhul aad ama soo iibiye qaalin waxaan kaa rabnaa afar sano dhammaysatoo shanskii sanaad ku jirta mise xal kalea la raadinaya waa in xal kale la raadiyo maxaa la dhahayaa qaalintan tii ka hoosaysaa laga qaadi wuxuuse raacinayaa oo ku darayaa wixii nusqaamay oo ah laba neefoo adhiya lagu qiimaynayo ama wuxuu ku darayaa labaatan dirham soma ama labaatan dirham buu ku dari ama laba neefoo adiyuu ku dari kolba kii u fududaada oo xagee ku daridaas xagee ka timid leanna labada neef baa kala qaalisan sooma qaalinta sanadkii shanaad ku jirtay midda sanadkii afraad ku jirta sooma kala qaalisan faariqa u dhaxeeya ayaa marka waxaa lagu qadaro shareecadu ku qadartay inay tahay laba neefoo adiya ama labaatan dirham ay noqon karto taasuu marka raacinayaa qaalintaa ka hooseysa tii ku ajibtayna wuu bixinayaa waman balaqad ruuxay gaadho cindahu agtiisa min alibili geela xaggiisa sadaqat ljadacati ay gaadho jadacadu waa qaalintii sanadka afrood ku jirta sanadkii shanaad ku jirta oo walaysad aynan ahaanin cindahu agtiisana jadacatun ayn ahaanin neefka ku waajibay agtiisa maba yaallo maba hayaba wa cindahu agtiisa waxaase ahaaday xiqatun ba ahaatay tii saddex jirka sanadka afraadna ku jirta fa inahaa iyadu xiqadii tuqbal waa laga aqbali minhu xaggiisa waa laga qaadayaa middaa hoosaysa wayajcalu wuxuuna yeelayaa macaha la jirankeeda oo uu ku daraya oo raacinaya shaatayni laba neefoo arya in istaysarataa hadday fududaadaan wey lahu isaga hadday u fududaadaan hadday u fududahay laba neefoo aryaa la raacinaya aw amase cishriina labaatan baa yuu baceeda yeelaya dirhaman oo dirham ama labaatan dirham buu ku darayaa labada kolba kii u fududaa ayb waman balaqad ruuxay gaadho cindahu agtiisa sadaqatu lxiqati ay gaadho xiqadii waa tiitaa ka hoosay sooma tii saddex sano dhammaysatay sanadkii afraadna ku jira ee ratiga mudatay taasi ruuxii sakadii sadaqadii ka waajibtay agtiisa ay ahaato walaysad walxaal laysadna aynan ahaanin cindahu agtiisa alxiqatu xiqadiina agtiisa ma maba hayaba wa cindahu agtiisa se waxaa ahaatay aljadacatu jadaca aha tii ka weynayd buu hayaa dadii ka koraysay buu hayaa ayb maxaa la samaynaya fainahaa jadacada fainaha amar iyo shaniya tuqbalu waa la aqbali minhu fainaha qisadu waxa weye tuqbalu in la aqbalayo minhu xaggiisa aljadacatu baa laga sakada qaadahayey ayaa isaga wuxuu siinaya u celinayaa cishriina dirhaman labaatan dirham aw shaatayni ama laba neef oo adhi ah tanna waa tii hore cagsigeedo neefkii sakadasa ku waajibtay neef ka qaalisan buu hayaa soma neefka ka qaalisanee ka koreeyaa laga qaadi wixii siyaada ana waa loo celin oo farqigu wuxuu noqonayaa laba oo adyaa loo celin ama labaatan dirham baa loo celinaya saas man meeshu waa laa tadlimuuna walaa tudlamuun cadaaladda shareecada ka midta ah. la dhihi maayo haddaabad weyday neefkii lagaa rabay mid ka fiican ilaa ilaaba keen hadduu isagu raalli ku noqdo bixiyo khayr waay laakiin cadaaladdu waxa weeyaan wixii siyaada ah waa in loo celiyo wixii naqsi ana waa in laga qaado masaakiintana aan la dulmiyin xaqooda isagana waa inaan dulmi iyo dulsaar lagu samayn sidaana waxaa ku tegey aimada oo uu ka mid yaha alimaam shaafici caleyh raxmatullah ayaa saa ku tegey waxaana loo daliishadaa xadiidka qeybtiisaas masalo kaloo muhim ah masaladaa muhimka waxay tahay sekada ma lagu bixin karaa jinsiga ay tahay jinsi aan ahayn geelii adi ma laga bixin karaa oo adrigii geel ma laga bixin karaa oo lacagtii dhar ma laga bixin karaa oo dahabkii wax kale ma laga bixin karaa mise jinsiga uu yahay unbaa waajiba in laga bixiyo oo wax kale lagama bixin karayo xadiidkani wuxuu faa'iideynayaa haddii laga waayo xoolaha jinsigii ka bixi lahaa mid la a ah, noocii ka bixi lahaa mid lamid a ah haddii laga waayo markaa waxaa lagu kabi karaa ama la aadi karaa jinsigaa midaan ahayn sidaana bacdu ahlicilmi baa qaba rawahu waxa wariyey xadiidkan albukhaariyu bukhaari baa wariyey halkaasi waxaa marka ku soo ekaatay ama si fiican laynoogu soo faahfaahiyey sekada xoolaha khaasatan adhiga iyo geela ayaa si fiican laynoogu soo faahfaahiyey lodii baa inoo laaban oo iyadu inoo soo socto fadl اللهم رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة محمد الوسيلة وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي النبي صلى الله عليه وسلم بعثه wuu diray mucaad ayuu diray nebigu ila alyamani yaman buu u diray faamarahu wuxuu amray nebigu sal lay waslam amara nebigu wuxuu amray hu mucaad wuxuu amray an ya'fuda inuu qaado min kulli alaaiina baqaratan soddonkii neefee lo-aba inuu ka qaado baqaratan waxaan dhihi lahaa tabiican inuu ka qaado min kulli alaaiina soddon kasta xaggiisa baqaratan oo lo ah inuu ka qaado tabiican inuu ka qaado yani weyl hooyadii raacsan wey man inuu hooye raac hooyadii iska daba jooga aw tabiicatan ama weyl hooyadeed raacsan <clears throat> min kulli arbaciina afartan kastana xaggooda in laga qaado musinnatan inuu ka qaado musinna waa mid macnaha waxa weyaan sanadkii saddexaad ku jirta wa min kulli xaalimin nin kastoo qaangaadhana inuu ka qaado diinaaran hal diinaar aw cadlahu ama wax u dhigmo iyo qiimihiisa mucaafiriyan oo dharka mucaafir loo nisbeeyey ah dharka mucaafiriga la yidhaahda rawaa waxaa wariye alkhamsatu baa wariye wlafdu lafdiguna liaxmed buu usugnaaday waxasanahu waxaa taxsiiniyey xadiidka xasan ka dhiga tirmidiyo wa ashaara wuxuuna tilmaamay tirmidi ila khtilaafin iskhilaaf xag oo fii waslihi laysku khilaafsanya ila khtilaafin iskhilaaf culimmadu isku khilaafsan yihin muxadisiintu fii waslihi xadiidka xidhiidhintiis ay fii waslihi wa irsaalihi baa laga wada waxay isku khilaafsan yihin xadiidku ma mursal ba mise waa yani waxa weeyaan waa mawsuul ama musnad wasaxaxa waxaa saxiixiyey buui ibnu xibbaana baa saxiixiyey walxaakimu iyo xaakim kadalika xadiidka waxaa saxiixiyey oo ku waafaqay alimaam dahabi albanina sidoo kale ugu saxiixina wuxuu leeyahy biljumla xadiidku ariiqiisa iyo shaahid buu saxiix ku yahay shaki la-aan sida irwaaga uu ku sheegay marka xadiidku shawaahid waa leeyahay laakiin shawaahidiisu kulligeed dacfi kama marno sanadkeeda waxbaa ku jira shekhulislaam ibnu teymiya baa ka mid a culimada qabta xadiidku inuu sugan yahay saas maana xadiidka shawaahidiisa sanad ahaan waxbaa ku jira laakiin shawaahidiisaa xoojinaysa ama khilaafka laysku khilaafsan yahay xadiidkuma mursal baa mise waa mawsuul ama musnad tirmidi iyo daara qutni iyo ibni xasmi waxay rajaxayaan inuu yahay mursal inuu yahay oo markaa min anwaaci daciif buu noqonaya waxaa khilaafay abu cumar ibni cabdilbar abulxasan ibni qataan xaakim dahabi iyo keyrkooda waxay leeyihiin xadiidku waa mawsuul ama musnad kolba kaa tidhahdaba adiga midaad tidhahdaba xadiidku waa sugan yahay wuxuuna ka hadlayaa loda iyo sakadeed nebigu wuxuu amray mucaad ibni jabel markuu yeman u diray leanna dhulkaas waxaa ku noolay loda sida ibnu teymiya keyrkood leeyahan kuma badnayn bay leeyihiin xijaaz iyo dhulkan uu nebigu joogay salawatu rabbi wasalam caleyh wuxuu nebigu amray inuu ka qaado loda min kulli alaaiina baqaratan soddonkii neefee lo-aba inuu ka qaado tabiican tabiica waxaa la yidhaahdaa waa neefka muxuu ahaaye waxaan dhihi lahaa waa dibiga yar ee loda ah ee sanad dhammaystay sanadkii labaadna galay weylna waa l weyl dibina way dhaha ayb tabiicaduna waxa weeyaan waa weyshii waay oo iyaduna da'daas waxaa tabiic loo yidhi bimacnaa markuu da'daa yahay hooyadiibuu daba socdaa buu daba socdaa inta badan kama hadho marka tabiic baa le saasaa loo yidhi man min tabica shay abaa laga keenay ayb marka meeshan waxaa ka muuqata in la bixin karo dhadigna la bixin karo labna la bixin karo waana saas macnaha oo awdu waa ikhtiyaariya ee macnaha ma aha shaki ma aha saas man waa takhyiir ama tanbixi ama tanbixi hadday lo-du afartan gaadhana musinna laga bixinaya musinnadu waxa weeyaan waa muxuu ahay waa midda laba sano dhammaysatay sanadkii saddexaadna gashay wa saas man oo markaasi qaalin ah raalli wey markaaso kuma jiro markaa muxuu ahay dibigii kuma jiro musinna umbaa lagu gaabiyey lama raacin ninkii kale ayib intaas xadiidku wuxuu faaiideynayaa iideynayaa lo-da in sake lagu leeyahay sida xoolaha intii sakelaba loogu leeyahay oo geeliyo lodaba geeliyo arigaba sida sake loogu leeyahay in lo-dana lagu leeyahay waana maxalu ijmaac weeye ibnu taymiya ibnu cabdilbar iyo keyrkood baa soo guurinaya in laysku waafaqsan yahay sake in lagu leeyahay lo-da xadiidku waxaa kaloo inoo sheegay nisaabka ay sakadu kaga waajibayso lo-da oo soddon ah soddon wixii ka yar sake laguma laha lo-da sagaaliyo labaatan iyo wixii kasii hooseeya sake laguma laha lanna nisaabkii sakadii qadartii sakadu ku waajibaysaybay ka yar tahay saas macnaha jumhuur ahlucilmi baana sidaa ku tegey bal qaarkood ijmaac bay soo guuriyeen ibni cabdilbar iyo abu cubayd iyo keyrkoodba macna waxay leeyihin waba laisku waafaqsan yahay wixii soddon ka yar inaan sake lagu lahayn ayb hadday soddon gaadha maxaa ka baxaya waxaa ka baxaya weyl ama weyl oo sanad jira sanadkii labaadna galay afartan hadday gaadhana waxaa ka baxaya laba jir sanadkii saddexaadna galay ama ku dhex jira ayib wahaakada saasaad ku madaysaa marka sidaas ayaad ku madaysaa afartan buu ina yidhi sooma markaa kadib baa waxaad ku wadaysaa labadaa markaad fahantay qaacidaad qaadanaysaa markaa qaacidadii baan halkan ka qaaday qaacidadu waxa weeye afartan kastana mufilno ka bixi soddon kastana tabiic ama tabiico ka bixi wixii intaa ka yaraadana waa jajab awqaas weeye waxba ha ka soo qaadin konton afartan so lama sheegin konton ah, maxay noqon kartaa waa uun mufilno wey sooma ayib lixdan bay gaadheen waa meeqa waa laba tabiic soo ma leanna waa soddon iyo soddon soo ma waa laba tabic toddobaatan bay gaadhay ya waa musinne iyo hal tabiic iyo hal musanne leanna waa afartan iyo soddon soo sooma waagada saasa sideetan waa laba musinno afartan iyo afartan wa waa laba musinno wa sagaashanna saddex tabiic wa soddon soddon soddon wa ayib boqol markay gaadho laba muslimna iyo maya markay boqol gaadho waa musinna iyo laba tabiic saas wey soddon iyo soddon iyo hal afartan wa waagan saasaad ku wadi boqol iyo toban waxay noqonaysaa laba musinno iyo hal tabiic ma jabaya marka saasaad ku wadi boqol iyo labaatan boqol iyo soddon qaacidadaa saasaad ku soconaysa ka fudud ariga iyo loodaa ugu fudud culamada mar hadiiba lagu siiyey soddon iyo afartan khalaas wixiisa ka dambe qaacidaa lagu siiyey arigana isaguna waa fududaaye laakiin geela wuxuu u baahan yahay inta hore ee ka horeeya qaacidada inaad soo xifdido soma xoogaa geela yara arg lakiin inta kale waa iska fududahayan camr bni saciidin can abihi can jaddihi radi allahu canhuma qaala wuxuu hi qaala rasuul sal lay slam intayna ka gudbin xadiidka qaybtiisa ah wa min kulli xaalimin diinaaran aw cadlahu mucaafiriyan intaasi waxay ka hadlaysaa jizyada laga qaadi jiray gaalada dimiyiinta ah gaalada muslimiinta ku hoos nool dowladeeda dowladda muslimiinta ku hoos nool <clears throat> ee dimiyiinta la yidhahdo jizya laga qaadi jiray xoolaa laga qaadi jiray lianna dowladdu ayadaa masaalixdooda u taagan ayadaa difaacaysa dagaal ma galaanoo jihaad ma galaan sake lagama qaado wax alla wixii masaalix mujtamaca loo qabanayay iyo amnigii iyo nabadgelyadii iyo khadamaadkiina dowladda u qabanaysa mar hadday sidaas tahay gaalnimadadanu gaalnimadoodana waa loogu dullaynaya masaalixdaa kale ee loo qabanayo dowladda u qabanaysana qasab waa inay wax bixiyaan soo saasma ila muslimiintii zakaa laga qaadaya ayib qur-aanku wuxuu tilmaamay waxa looga qaaday inay tahay xataa yuctu ljizyata can yadin wahum saakiruun marka sakaarkaas waa laakiin jawaaribta aan tilmaanayna way tilmaamayna culimadu macna marka waxaa laga qaadayaa jizya laga qaadaya jizyada laga qaadayo maxay tahay kuwa yaryarkeen ilmaha aan qaangaadhin waxba lagama qaado waxaa laga qaadaa ruuxa qaangaaday wa min kulli xaalimin mid kastoo qaangaada waxa uu ka qaadayaa diinaaran baa laga qaadaya hal diinaar soma waa u tegi doona diinaarku hadda wuxuu u dhigmaa afar gram iyo gram rubici waan u tegi doonaa insha alla taala waan sharxi doonaa yani afar gram oo buuxa iyo gram afar meelood loo qeybiyey meeshii buu diinaarku hadda u dhigma waana dahab saas man mid kastoo qaangaadoo gaaladaasi miyiinta ka mida intaasaa laga qaadaya ama waxaa laga qaadayaa hadduusan diinaar iyo lacag heli karin diinaarkaa wax u dhigmo oo dhar ah aw cadlahu wax u dhigma oo qadarkiisaa mucaafiriyan oo dharkaa ah. mucaafiriga mucaairigu waa dhar dhar wey mucaafirigo yani min mucaafir waa nisbatun ilaa mucaafir mucaafirkuna waxa weeyaan waa qabiil ree hamadaan oo ree yamaneed ah ayaa loo nisbayn jiray dharkaa mucaafirka ah waa maryo hoos laga xadho burad inta badan ah maryo ayaga lagu samayn jiro meeshaa laga keeni jiray mucaafiri marka waa dharkii halkaa loo aaneeyey soma oo meesha hadda laga yidhaahdo yani waxa weyaan dhararka wadamada soo sameeya soo laguma qoro ah, yani magac waxaa u ahaa dharka meesha uu ka soo baxay magaaladu ka soba wadanka soo saaray marka mucaafiriyun maryo noocaasa oo diinaar u dhigma baa laga qaaday hadduu dhar leeyahay oo dharkaa iyo uu haystana dharkaasaa laga qaaday wax diinaar u dhigma haddii uu lacag heli karana diinaar baa laga qaadaya kii qaangaadhka ah marka intaasi jumladaasi jizyaday ku saabsantay zakada kuma saabsan wa min kulli xaalimin inuu ka qaado mid kastoo qaangaadha diinaaran inuu ka qaado gaalada ah aw amase cadlahu ama wax u dhigma mucaafiriyan oo dharka mucaafir loo nisbeeyey ah dharka noocaasa man ayb wa can cabr bni can abihi can jaddihi radi allahu canhuma qaala wuxu uhi qaala rasul lahi sal lay sl rsulku wuxu uhi tuukhadu waa la qaadi sadaqaatulmuslimiina muslimiinta sakadooda waa la qaadi calaa miyaahihim biyayowgooda korkoodaa lagu qaadaya rawa waxaa weriye axmedun amed ba axmedu axmed baa weriye biyayowgooda ayaa biyayowga waxaa laga wadaa yacni ceelasha ay xooluhu ka cabayaan markay yimaadaan ayaa laga qaadaya macana weli abi daawuudda waxaa u sugnaaday aydan ku noqonay inuu nebigu yuri sal lay waslam laa tuuqadu lama qaado sadaqaatuhum muslimiinta sakadooda lagama qaado ilaa fii duurihim deegaamadooda dhexdeeda mooyaane meeshay degan yihiin in lagaga soo qaado mooye si kale loogama qaadobman ayib xadiidku wuxuu leeyahy shekh albani caleh raxmatullah waa xadiid xasanu saxiix mutaabacaad iyo shawaahidna waa leeyahay ayib lafdiga abu daawuud waxaa ka horeeya laa jalaba walaa janaba laa jalaba walaa janaba jalabka waxaa la yidhaahdaa muxuu ahaaye keenidda oo macnaha waxaa laga wadaa ruuxii la dhihi maayo war meesha aad degan tahay sakadii kugu waajibtay intaad ka soo kaxayso u keen baytulmaalka iyo magaalada keenoo intaasoo dhan soo mar la dhihi maayo laa jalab walaa jalabana fogaanshana ma jirto oo macnaha isagii u fogaado waa tafsiireh macnaha waxaa laga wadaa kan sakada raadinayaan lagu dhibin in laga cararoo laga fogaado kan sakada bixinayan ayaan lagu dhibin in la yidhaahdo masaafo intaad soo goyso adigu imow see la yeelayaa waxaa la yeelayaa meelaha ay dadku degan yihiin ee deegaamadooda ah iyo biyaha ay ka cabayaanee xooluhu joogaan baa loogu tegayaa dowladdaa dad u diraysa halkaas sekadaha lagaga soo qaado wey waa min baabi taysiir wey fududayn wa biyahadan waxaa laga wadaa sidaada soo tiima dadka xoolo dhaqatada ah. laba xilli ceelasha ma joogaan xilliga xagaaga iyo silaalka iyo xooluhu waxay joogaan ceelkay joogaan soo ma waa xilliyada oomanaha ah ee xowluhu soo arooraan ee laga helayo meelihii biyaha ceelashii iyo meelihii biyaha laga helaya marka ay tuban yihin xillina waa xilliga doogaadoo dayrta iyo guga la heli maayo xoolahoodii duurkay la gelayaanoo dee muxuu ahaay daaqaas iyo meelahaasay la aadayaanoo reer baa loo kala degiyo la is arkayo maayo soma ilan walba wuxuu raba meeshiisu ku helaya markaasoo kale haddii la layihahdo sakaha laga soo qaado waa lagu rafaadi laakiin meesha loo fadhiisan waxa weyaan ceelashaa loo fadhiisan markay soo arooraan baa laga qaaday iyagana la dhibi maayo iyaguna dadka dhibi maayo saasaa xadiidka laga wadaa macnuhu sidaasayb waxaa xadiidkan laga faaidaystay masale muhimay ka faaidaystaan culimadu u daliishadaan masaladaasi waxa weeyaan sakada in la naqlin karo meeshii xooluhu joogeen inta laga qaado meel kale loo wareejin karo haddii dowladdu ay sakada qaadayso waana siday ahaan jirta waagihii dowladaha islaamku ay dhisnaayeen kuwan hadda jiraaye waxay ku badasheen waxa la yidhaahdo canshuurta sakadii ilaahay jideeye waajibiyey intay meesha ka saareen ayay waxay ku badeleen wax la yidhahdo canshuur laakiin waagihii dowladaha islaamku ay dhisnaayeen sakada dowladdu xilli bay u goyn jirtoo la keeni jiro dadka laga soo qaadi jiray haddii la soo qaadana waqtigii nebigii khulafaa urashidiini markii lasoo qaado meeshaa la keeni jiroo nebigaa qaybin jiray sal l gadaashiisana khulafaau raashidiin baa qaybin jiray saasman marka xilliga hadday dowladi jirtana waa loo dhiibayaa ayadu ha naqliso meeshii daran ha geyso meeshay ku bixinaysa geli jirta haddayna dowladi jirinoo dowladi qaadayninna sadqadii ma la qaadi karaa waa saas man xadiidkaynu soo marna waad garanaysaan sadaqatun tu'khadu min akhniyaa'ihim fa turaddu calaa fuqaraa'ihim ree yaman kuwooda tujaartaas laga qaadayaa kuwooda fuqaradaa lagu celinaya xadiiskaasi imaamu shaafici iyo keyrkii u deliishadeen iyo axmed iyo muxadisiinta waxay u deliishadeen sekada sideedaba meesha ay xooluhu joogaan dadka joogaa iskale lamana naqlin karo halkaasay istaageen xadiiskana wuxuu tusayaa in la naqlin jiro wakhtigii nebiga sal ly slam inta laga qaado laga soo qaado adraafta iyo magaalooyinka iyo tuulooyinka kadibna la geyn jiray madiino meeshaa nabigu ku qaybin jiray sal lay slam marka halkaasay culimada qaarkood waxay ka qaateen sida masalan eh, abu xaniifa iyo eh, muxuu ahaayey eh, malik riwaaye iyo sheikh islaam ibni taymiya caleyh raxmatullahi uu rajaxayo waxay tahay hadday xaaja jirto loo naqlinayo waa la naqlin karaa haddayna xaaja jirinna asalka meeshii xooluhu joogeen in lagu bixiyo xaajadu maxay noqon kartaa meesha xooluhu joogaane zakadu ku go-ayso meel kalaaba ka baahi badanba baahidu meel kalayba ka daran tahay waa sida hadda jirtoo dhul muslimiintu ku baaba'ayaanoo gaajallaynaysaa jirta meesha xoolahaagu joogaanna waa la yaro ladan yahoo dhib weyni ma jiro kaa gaadhsiisan markaa waa la naqlin karaa bilxaaja mar kalena waa la naqlin karaayoo xaajo weeyaanoo dadkaad sakada siinayso hadday qaraabadaadi yihiin oo dadkii ehelkaaga ay yihiin ilan qaraabado ayagaad cid walba ka mudan waxaad bixinayse haddii ay sababtaad u naqlinayso qaraabanimo ay tahayna ayadana way bannaan tahay oo waxaa loo deliishanaya nebigu wuxu uhi sal lay waslam sadaqada la siiyo dadka qariibkiiyo sokeeyaha waa sadaqatun wa wasilatun buu nabig sal lay slam ajirkii sadaqanimona waa laga heli ajarkii qaraabo xiriirinna waa laga helaya laba ajir baa ku jira marka lihaadihi lmaslaxana waa loo naqlin karaa bay leeyihi hadday baahidu halkaa ku badan tahayna waa loo naqlin karaa haddayna labadaa midna jirinoo wax xaajo oo keenaysa ayna jirinna asalku waxa weye sakada in lagu bixiyo meeshii xoolihii ay ka go'day sakadu ay joogaan hada wabilahi towfiiq wsal allahuma wslm cala nabiyina muxamedi wala ali sabi slm